bismi illaah <clears throat> bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah wabacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wabarakaatu markuu mualifku ka waramay alfaad ay ahlulcilmigu isticmaalaan markay xadiiska xukumayaan iyo macaanida iyo ujeedada laga leeyahay sida lafdiga jayid iyo saalix iyo thaabit iyo kuwa lamidkaa markuu ka waramay kadib ayuu sheekhu waxa uu waxa uu gelayaa ama ka warramayaa wax ku tacalluqa ruwaadda waxaan raawiga qofka xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam warinaya waxaynu waxaynu ka eegaynaa laba naaxiyo laba dhinac xagga cadaaladiisa iyo diyaanadiisa iyo xagga xifdigiisa iyo itqaanka iyo dabdigiisa cilmiga iyo xadiiskii nebiga iyo siduu xifdi u xifdisan yahay xifdigiisa iyo sida uu yahay iyo cadaaladdiisa iyo diintiisu siday tahay sheekhu wuxuu yihi cadaalat الruwaat ay hada mabxaثuha alcadaalaة cadaaladu hiya malakaة taxmilu صaaxibaha calى mulaazamaة الtaqwى wاlmuruءة waxau sheekhu yihi alcadaalatu cadaaladdu waa malaka waa astaan waa la yidhi malakatun waa sifa waa la yidhi malakatun waa awood waa la yidhi marka waxaa tiraa malakatun waa sifa oo taxmilu saaxibahaa saaxiibkeeda ku xambaarta qofka ku sifaysan waxay u jiidaayo ka dhigtaa oo ku xambaartaa calaa mulaasamati taqwa inuu alla ka cabsiga daa'imo iyo walmuruu'ati dadnimada inuu ilaashado cadaaladda in lagu sheego malaka inay tahay sifo bacd alculamaa waa ka hadleen laakiin hadda muraadkeenna maaha maqsadka aynu ujeednaa waxa weeye waxaa looga jeedaa qofkaasi waa qof cadliya marka la leeyahay sheekhu uu sharixi doonaa laakiin waxaad qabsataa qofkaasi waa qof cadliya marka la leeyahay daahirkiisa qof alla ka cabsi lagu yaqaano iyo inuu wixii dadnimadiisa dhaawacaya ama diintiisa iyo akhlaaqdiisa dhaawacaya inuu ka dheeraado qof lagu yaqaano waa inuu yihi oo aanu ahayn qof lagu yaqaano fisqi macsiyo kabaa'ir uu sameeyo qof lagu yaqaano waa inaanu ahayn waa inuu yahay qof salaax iyo wanaag lagu yaqaano wax diintiisa dura iyo wax fisqi usoo jiida aan lagu aqoonin fii nafsi lwaqti waa inuu yahay qof muruu'adiisa ilaashada muruu'adu waxa weeyaan waa waa dadnimada qofka oo waxaa jira waxyaaba aan aan fisqi ahayn laakiin qofka dadnimadiisa wuxuu dhima qofka dadnimadiisa wuxuu dhima waxaynaynu duruusteenni hore kusoo sheegnay almurua takhdacu lish lileesh sheega de lilcurfi muruucadu curfiga ayaa loo eegaayo iyo dhaqanka dadka bulshada dhaqankeeda loo eegaayo wax bulsho agteeda dee aan aan qofka ceeb looga lagu ceebsanin ayay bulsho kale ku ceebsata ma aragtaad dabcan waxaasi waxaasi waa inaanu noqon curfigaas waa noqon curfi sharciga ka hor imanaya taa iska ilaali hadduu curfi qoom noqdo curfi sharciga ka hor imanaya laa maxala lahu ha min alicraab a waxaynu ku daraynaa mima qiila fiihi laa maxala lahu min alcarab wahaada waxaa kale ahlulcilmigu yihahdeen muruuadu takhtalifu biikhtilaafi maraatib اnnaas iyana waa qaacido labaad muruuada iyo dadnimadu takhtalifu biikhtilaafi maraatib اnnaas oo wax dadka qaarkood ceeb ku ah ayaan dadka qaarkood hadday sameeyaan lagu ceybsanaynin ma aragtaad ya oo de muruada l wixii ahlulcilmiga muru'adooda waxyeela iyo waxa dadka caamada ah muru'adooda waxyeelaa way kala duwanyihin talabatulcilmigu muru'a gaaray leedahay oo inay ilaaliyaan ay tahay culimadu muruu ay leeyihiin inay ilaaliyaan tahay madaxdu muruu ay leeyihin inay ilaaliyaan tahay gabadha muslimadda ay muruu ay leedahay inay ilaalisa ay tahay wahaakada marka cadaaladdu waxa weeyaan biikhtisaar inaan qofka raawiga ah lagu aqoonin fisqi oo faasiqnimo daahira aan lagu aqoon iyo wax alla kacabsigii khilaafsan wax muruadiisa wuxu dhimana aan lagu aqoonin waadix soo ma wa tataxaqaqu waxay ku sugnaataa bitaxqiiqi khamsati umuurin shan arrin in la in inay inay shan arrin rumoobaan dhammaystirmaan ayaa lagu garta wata wataxaqaqu waxay ku dhammaystirantaa ama ku sugnaata bitaxqiiqi khamsati umuurin shan arin in la xaqiijiyo oo la helo alislaamu qofku waa inuu islaam yahay de gaalkii waa cadli odhan mayno ma aragta waa hagaag walcaqli iyo caqli bay kusu iyo walcaqli inuu qofki yahay qof maankiisii qaba maxaa ku baxay halkaana qofkii waa la wlbuluuqi inuu qaangaar yahay shardigii saddexaad iyo wlbuluuqi qaangaadh waxaa baxay maxay ilmi yara ayaa baxay iyo wsalaamati inuu ka nabad qabo min asbaabi lfiski asbaabtii in qofka faasiq lagu xukumo asbaabteediina waa inuu ka ka nabad qabo iyo wakhawaarimi lmuruati waxyaabii muruada muruucada iyo dadnimada waxyaabi yeelayey ha aniga kugu ori haddaad qof caalim oo culimadii beledka ka mida ah aada aragto isagoo suuqaa garanaysaa socdo oo sidii ahlulcilmiga xishmadii lagu yaqaanay mid aan ahayn dee suuqa ku maray ya sheekh weyn oo culimada dalka haddaad aragto halkaa si xoogana u socda jeexa waxaana suuqa dhexdiisa ku cunayo ya haddaad aragto dee waad dhibsan lahayd soo ma waad kaan lahayd leesh lianna haada waa yakrumu muru'at alcaalim soo mm. falcadlu qofka cadligaah huwa lmuslimu lcaaqilu weeye muslimkii caqliga maankiisa qabay ee albaaliqu qaangaarka ahaa alladii kaasoo laa yartakibu kabiiratan aan dembi weyn gelin ay laa yucrafu biirtikaabi kabiira laa yartakibu kabiira macnaheedu ma aha dembi kama dhaco maaha kabiira kama dhici karto maaha ha u fahmi saas in lagu leeyahay qofka cadligaahi waxa shardiya ah, inaanay kabiira ka dhicin maysaa sax ah maaha sida saxda waxa ah weeye alladii laa yartakibu kabiiratan ee alladii laa yucrafu biirtikaabi kabiiratin laguma oga inuu kabiiro samaynayo ama min asxaabi lkabaa'ir uu yahay walaa yusiru ku adkaysan maayo calaa sakiiratin sakiirana ku adkaysan maayo sakiira daa'imi maayo oo qofkii muslimkaa caaqilka ahaa waxaa markuu qofku muslim noqdo caaqil noqdo baaliqo noqdo waxaa shardiya inuu inuu iska ilaaliyo asbaabulfisqi asbaabulfisqi waa inaan lagu ogeyn oo waa maxay asbaabulfisqu waa ama kabiiro samaynteed ama dunuub sakaa'ir ah daa'imidda uu daa'imo oo uu iska dul fadhiisto oo lagu yaqaano maaragta wayatajannabu waa ka dheeraanaya khawaarim almuru'ati muru'ada waxyaabaa qadxiya ayuu ka dheeraanaya hadalka markaa hore aan kuu sheegay ayuu qey kala daba tego wuxuu yidhi sheekhu walaa yakhruju kaga bixi maayo raawi walaa yakhruju kaga bixi maayo ay raawi ama raawigii kaga bixi maayo waxaa kaloo loo dabdin karaa walaa yukhraju laga saari maayo raawigii min alcadaalati cadaaladii lagaga saari maayo min alcadaalati cadaalada laga saari maayo dheh man azalahu shayaanu laga saari maayo man azalahu ninkii uu simbirirxiyey ashayaanu shayaanku birtikaabi kabiiratin ninkii kabiiro ku dhacay ee kabiiro u qurxiyey uma taaba minhaa deedna ka toobad keenay cadaaladii kaga bixi maayo qofkii cadliga ahaa haddii kabiira ka dhacdo oo uu kabiiradii ka toobad keeno kabiirada ka toobad keenoo ka soo noqday cadaaladii ka saari mayso waad fahamsama cadaaladii ka maadaama ka toobad keenay waay aayaad badanoo qur-aankaa loo deliishaday waa yahay marka waa saas wey walaa yakruju ka bixi maayo raawigi min acadaalati adal walaa yakruju ka bixi maayo min alcadaalati cadaaladda ka bixi maayo dheh man mid ka bixi maayo manka dambaa faacilkiya walaa yakruju ka bixi maayo min alcadaalati cadaaladii ka bixi maayo man mid ka bixi maayo midkoo azalahu ah uu simbiririxiyey ashayaanu shayaan birtikaabi kabiiratin uu ku simbiririxiyey inuu kabiiro ku dhaco uma taaba minha deedna ka toobad keenay haddii kalena waa walaa yukhraju laga saari maayo min alcadaalati laga saari maayo man azalahu laga saari maayo halkaa maxay noo soo xasilay halkaa waxaa noo soo xasilay qofka cadligaahi inuu yahay qof aan lagu ogeyn lagu aqoonin kabaair samayntii iyo asbaab e, iyo iyo iyo fisqi waxyaabaha qofka faasiqnimadii in lagu xukumo keena ma garata saqaa'iru daa'imina aan lagu ogeyn muslimna ah caaqilna ah baaliqna ah intaa inuu koobsado ayaa qofku cadaalad ku helaya marka qofka isagu daahirkiisa ayaa axkaamtiisu ku xidhantay wixii qarsoon miy inagi inoo yaala maya kayfa tucrafu cadaalatu buu kuhi sheekhu tucrafu cadaalatu cadaaladii waxaa lagu gartaa bitawaaturi inuu qofk qofku inuu cadli yahay inay mutawaatir noqoto ya oo dadka cadaaladoodii mutawaatirka noqotay yaa kamid de saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam soo ma dadka cadaaladoodii mutawaatirka noqotay de waxaa kamid ah aimo badan oo aimadii islaamka kamid a maaragtad tucrafu lcadaalatu cadaaladii waxaa lagu gartaa bitawaaturi baa lagu gartaa in ay mutawaatir noqoto fulan min annaas inuu cadli yahay aw alistifaadatu ama inay faafto alistifaada waxa weeyaan waa tawaaturka mid wax ka sokeeya qofkan cadaaladiisu way tawaaturtay martabatu tawaatur way ka sokeysaa laakin istifaaday gaadho meel walba way ka dhacay faman ishtaharat ninkay caan noqoto cadaalatu cadaaladiisu bayna ahli naqli dadka cilmiga u saaxiibkaa dhexdooda aw dadka cilmiga kala dhigta ee kala wariya ee kala qaata ee aimada iyo culimadaa ninka cadaaladiisu dhexdooda ay ku faafto caan ka noqoto aw hayrihim ama ahlu naqliga cidaan ahayn oo min alculamaai culimada midaba ay cadaaladiisu mashhuur ka noqoto dhexdooda oo washaaca uu faafo athanaawi calayhi in la ammaano bihaa cadaalad iyo diin wanaag in lagu ammaano ay caan noqoto ka faafiha taasaa ku filan ka maalikin waaba sida imaam maalik cadaaladiisa iyo wleyfi leyth ibnu sacad alfihmi almisri cadaaladiisa iyo wasufyaaneyni sufyaan ibnu cuyeyna iyo sufyaan sufyaan ibnu cuyeynat alhilaali iyo sufyaan ibnu saciid athawri labada caali iyo wlawsaaci abu camr cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci iyo wshaafici shaafici oo kale maxamed ibnu idriis ashaafici wa axmed ibnu muxamed ibnu xambal ashaybaani iyo wa ashbaahim kuwa lamidka aimadaasi cadaaladoodu dee meel walba way ka dhacday ya meel walba way ka dhacday cid walba inay adl cadaalad iyo diin wanaag waa looga markhaati kacay ya aafaaqda iyo iyo iyo waxa weeyaan maaragtay iyo aqdaartii muslimiinta iyo ciddii culimaha ahayd dhexdoodaba caan bay ka noqdeen caan ayay ka noqdeen bilkhayri wasalaaxi wasadaadi baana ku ku caanbaxeen marka istifaadiya tawatur waa ku sugnaata istifaadada iyo tawaturkana teebaa hoosaan kuuhi istifaadada hooseysa ama ama sokeysa wa tucrafu waxaa kaloo lagu garta bitansiisi cadlayni calayha laba caalim oo cuduulihi inay ka markhaati kacaan laba caalim oo miman shahida annaasu lahum bilcilmi walfadli wاsalaaxi wاlkhibra laba caalim oo waxa ay ka hadlayaan inay culimo ku yihiin lagu kalsoon yahay oo salaax iyo sadaad iyo cadaalad iyaga lagu yaqaano ayaa raawi ruwaadda ka mida waxay uga markhaati kaceen bilcadaalati iyaguna waa rag lagu yaqaano maxay diyaana wanaag iyo cadaalad iyo khayr iyo salaax iyo sidaad iyo inay yihiin niman garanaya oo yaqaana dadka culimada iyo dadka ahlu naqliga ee cilmigii soo kala warinaya hadday labadaas laba caalimo sifadoodu sidaa tahay oo min ahli lkhibrati wasalaaxi wasadaadi ahi ay ka markhaati kacaan qof cadaaladii iyadana waa lagu garanaya wa tucrafu aydan waxaa lagu gartaa bitansiisi cadlayni calayha tansiis cadlay inay caddeeyaan laba caalimo cuduulihi inay raawi cadaaladiisa ka markhaati kacaan tansiis waa inay waa inay si waadixa u sheegaan inuu cadli yahay ha aw cadlin waaxidin aw bitansiisi cadlin waaxidin ama caalim keliyaoo cadliya inuu ka markhaati kacaa lagu gartaa oo raawi uga markhaati kaco calaa saxiixi sida saxiixa fii baabi akhbaari baabka akhbaarta marka joogo baabka riwaayada iyo akhbaarta iyo cilmigii warintiisa baabkaa marka la joogo hal qof oo caalim ah oo cadliihi waa lagu waa lagu koobsan karaa inuu qof cadaaladiisa sugo masalaa la isweydiiyey masaladaas waxa weeye masaladaas waxa weeye markhaatiga iyo akhbaarta warinteedu naqlul akhbaar ma labadaba waxaa la shardinayaa in cidda ka markhaati kacaysa ama cidda cilmigii soo warinaysa laba qof ay cadaaladooda sugaan baa la shardinaya mise akhbaarti iyo shahaadadu way kala duwantah baabu shahaada iyo baabu riwaaya may kala duwan aan labada kala farqiyo horta baabu riwaaya waa waa werin oo qofku waxa weeye inuu wariyo cilmigii soona naqliyo oo sheego waxyaabay ku kala duwanyihin ka mid a ah. raawigu cilmi warinaya ee naaqilka naaqilkaahi cilmigaa uu werinayaa isaga iyo keyrkiiba u qabanaya soo ma yacumuhu huwa wa kayrahu isaga iyo keyrkiiba u shamlinaya oo iminka markuu cumar khadaab wariyey inama alacmaalu biniyaat ya ama calqama uu cumar ka wariyey inama alacmaalu biniyaat ama maxamed ibraahim ataymi uu ka wariyey calqama inama alacmaalu biniyaat ama inama alacmaalu binniya uu ka wariyey xadiiskaasi wuxuu ku tusinayo ruwaaddaa warisay acmaashay samaynayaan ma soo gelayaan mise ma soo gelayaan madluulu lxadiis yashmalu araawi wakayrahu hayrahu soo maha riwaayadu raawigiiyo keyrkiiba way shamlinaysa laakiin shahaadadu shahaadadu waxay ku koobantahay cidda lo cidda loo markhaati furay qofbaa laba qof baa wax isku qabsado nin baa yimiyo wuxuu yidhi hebel waxaan ka markhaati kacay inuu hebel deyn ku leeyahay ma war caama warkaas mise waa war qof ka markhaati kacay iyo ka la markhaati kacay ku saabsan nacam ajiibu ya jamaca maa lakum saakitiin waa khaas soo maha idan hunaaka farqun bayna alriwaaya waashahaada xagga waxay ku tacaluqdo culimadii markaa waxay isweydiiyeen shahaadada waata loo shardiyey in meelaha qaarkood laba qof labayo ka laba ay laga maarmaan tahay in laba qof markhaatiga ay galaan soo ma riwaayadiina ma la riwaayadiina baabu riwaayati wanaqlina ma labaa la shardinayaa iyo ka badan mise haddii qof keliyihii raawiga xadiiska warinaya cadaalad uga markhaati kaco qofka cadaalada uga markhaati kacayaana caalim cadliyahoo khabiirun biakhbaari nnaasi wa biruwaat uu yahay waa la qaadanaya warkiisa halkan shek wuxuu ku leeyahy baabu riwaaya iyo baabu shahaada halka way ku kala duwan yihin ariwaaya haddii laba qof ay qofka cadaalad uga markhaati kacaanna waa la aqbalayaa haddii hal qof oo khabiir ah oo cadliya oo caalim ah oo baabkaa uu ka markhaati kacayo warkiisa hayaa raawi uu uga markhaati kaco cadaaladna waa la aqbalaya bikhilaafi shahaadati shahaadadiisa way ka duwantay shahaadada labaa shardi ah, waadix hadalkaa waa isla fahnay sooma watucrafu aydan waxaa lagu gartaa bitansiisi cadlayn calayha laba caale laba laba laba cadli inay uga markhaati kacaan raawi riwaada ka mid a cadaalad aw cadlin waaxidin aw bitansiisi cadlin ama inuu caddeeyo bitansiisi cadlayni calayha laba caalim oo caadilayn ahi inay caddeeyaan inuu fulaan yahay cadli oo rooda ka mid aw cadlin waaxidin aw bitansiisi cadlin waaxidin ama inuu caddeeyo caalim keliya oo cadliya oo waxa weeyaan lagu yaqaano cilmiga inuu caddeeyo inuu fulaan min annaas cadli yahay cala saxiixi sida saxdaa fii baabilakhbaari marka la joogo iyo riwaayada baabkeeda laa fi baabi shahaadati maya baabka shahadada maxaa la shardinaya manku mm. taasina waa halkaa sheekh wuxuu kaga baxay cadaaladay maxaa tahay maxaa saa lagugu sugca waadix waa waa hadal muhima warkaasi ile waynaga nidhi raawi kasta cilmu xadiidi nabiy sala allahu alayh wasalam werinaya waxaynu shardinaynaa inuu si uu xadiiskiisu u ansaxo inuu cadli noqdo soo ma ma lmuraadu bilcadaala halkaa wuxuu sheegay cadaalad maxaa la idhaha maxay ku xaqiiqowdaa maxaa lagu gartaa saddexdaas su-aalood ayuu ka jawaabay a saddexdaas su-aalood ayuu ka jawaabay idan raawi raawi waa cadli marka lagu leeyahay macnaata waa muslim waa caaqilun baaliq ya waa caaqil baaliq ah markuu wax werinayo hahe waana raawigaasi inuu ka maran yahay asbaab daahir ah oo diintiisa waxyeesha oo faasiqnimo u jiida ama dadnimadiisa waxyeesha waadix sooma ayib maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa tawaatur waxaa lagu gartaa istifaado waxaa lagu gartaa inay laba a laba cadli oo culimada ka mida ah min ahli lcilmi inay inay caddeeyaan fulaan inuu yahay inuu inuu cadli yahay ama hal caalim oo caadil ah oo macruuf ah ku ah cilmiga uu ka warramaayo inuu caddeeyo ruwaadda xadiiska nebiga alayh salatu slam raawi ka mid ihi inuu yahay cadli waay dabd ruwaati maxaanu ruwaadda maxaa loo shardiya dabd iyo cadaalad soo maa cadaalad waa sheegnay dabd ruwaat qaala alimaamu imaamkii ibnu salax wuxu yihi raximah llah fi culuumi alxadiid ibnu salax goormuu dhintay aryaana ibnu salax goormuu dhintay lix boqol iyo saddex iyo afartan a fii tafsiirihi dabdi ruwaad fii tafsiirihi fasirida uu fasirayo lidaabidi markuu markuu fasirayay sidee daabit maxaa looga jeedaa raawigu waa inuu daabit noqdaa markuu fasirayey wuxuu yidhi bian yakuuna waa inuu noqdo mutayaqidan nin soo jeeda hayra muqafalin aan dhegweynahayn artaad nin soo jeeda waa inuu noqdaa waa inuu nin dhegweyn oo muqafal ahaynoo iska hurda duruusta dhexdooda ninkii duruusta dhexdiisa seexda waxaa dhowta la odhanaya adigu adigii hurday ya adigu horta dee warkaa ka hadli markii darsiga la dhigaya waa adigii hurday waxyaabaa rawaadda lagu lagu mulaaxadayn jiray ayayna ka mid ahayd bian yakuuna waa inuu noqdo mutayaqidan nin soo jeeda oo hayra muqafalin aan khaflad u saaxiib ahayn iyo mooganaan waa inuu yahay ninaan waxba loo wixii uu maqlay aanay ka lumaynin o uu fasiri doonaa wixii uu qortayna aan dayacaynin nin wax la hoos dhigi karo wax loo dusin karo oo waxa weeyaan wax loo qarin karana waa inaanu ahayn xaafidan waa inuu yahay mid xaafida xaafidan waa inuu yahay mid wixii uu wariyey haya in xadaa min xifdihi nin dusha cilmigiisii ka haya waa inuu yahay hadduu xifdigiisa xadiiskii ka warinayo oo mustaxdir ahoo wixii marwiyaadkiisii dhammaantood dhakada ka haya waa inuu yahay in xadad xaafidan waa inuu nin cilmigii iyo riwaayadii iyo wixii uu wariyey dhakada ka haya yahay in xadaa min xifdihi hadduu xifdigiisa ka wariyo daabidan waa inuu yahay mid ilaaliyey likitaabihi kitaabkiisi mid ilaaliyey waa inuu yahay oo dhowray in xadaa min kitaabii hadduu raggii wax qoran jiray ragga ruwaadu laba nooc bay ahay qolo cilmiga xifdida oo laabtooda ku xifdida iyo qolo cilmiga ku xifdida inay qorato hadduu qoladaa cilmiga dhakada ka xifdinaysan yahay waa inuu xifdi xifdigiisa cilmigii ka ku hayo oo xifdigiisii sugan yahay oo mar allaala markuu u baahdo ama looga baahdo uu sheegi karo ilaaliyo oo ku celceliyo daabida haddii uu kitaabka wax ku qoran jirayna kitaabkii wax ku qoranayay waa inuu yahay nin haysta oo ilaaliya rag badan oo maanta alabatu cilmi waxay sameeyaan mataqaana ama cilmiga xalaqaadkiisa fadhiista waxay sameeyaan mataqaana xalaqad buu fadhiisanaya cilmi buu waxa weeyaan dhegeysanaya kitaabku cilmiga ku dhiganaya fawaaidda uu ku qortay wax walba ku qortay halkan durjiga kutubta masaajidka lagu guro maaragtay ayuu ku ridayaa uu iska baxaya ya alla maxaa mid la jarxin lahaa dii waxaa laydinku arki lahaa ya culimadu ninka sidaa sameeya dee waxay u yaqaaneen nin nin wixii hantidiisi dayacay culimada xadiisku daabita likitaabihi in xadaa min kitaabihi hadduu kitaab wax ka warinayana waa inuu kitaabkiisa ilaaliyo gacantiisa aanu ka bixin uu itqaaniyuu sugo uu muqaabalo u sameeyo oo haakada wain kaana yuxadiu bilmacnaa haduu xadiiska macno ku warinayo ushturida waxaa la shardinayaa fiihi isaga eh, ushturida fiihi waxa shardi kalaa la shardinayaayo ushturida fiihi waxaa la shardinayaa dabdigiisa waxaa loo shardinayaa maca dalika intaaynu soo sheegnay iyadoo lala qabo an yakuuna inuu noqdo caaliman mid garanaya bima yuxiilu lmacaani waxyaabaha macaanidu ku kala duwan tahay bima yuxiilu wixii tagsiinaya almacaaniya macnayaasha ama bedelayey almacaani macnayaasha halkan sheekhu masalu eh, tilmaamayaayo way inoo iman doontahay waxaa la yidhaahdaa alriwaaya bilmacna cilmigii aada maqashay inaanad lafdigiisii ku warine macno ahaan macnihiisi aada sheegto ma banaantay mise ma banaana shuruud bay ku banaantay alriwaaya bilmacna shuruudday ku banaantahay waxaa ka mid a ah, inaad garanayso alfaaddii aada maqashay macaanideedii inaad garanayso oo macaanideedii dabadeedna wax u dhigma aad ku gudan karayso haddii macaanideedii ay kaa gadan tahay oo aanad garanayn ay kaa gadmato oo aad macaanideedii waxay sheegaysay aanad saani u dabdinin ha ma sheegi kartid wax u dhigma soo maha marka waa inaad horta macaanidaa hore ee aad doonayso inaanad alfaaddeedii sheegina macno aad ku wariso waa inaad garanayso waxay macnaheedu guddo iyo waxay gasho si aad hadhowto u sheegto lafdi udhigma luqada carbeedna waxay leedahay alfaad mutaraadifa waa luuqada adduunka ugu qanisan luqatlqur'aan luuqad ka qanisani ma jirto luqad ka qanisani ma jirto laakiin muslimiinta maanta nool in badanoo kamidii luqadaa jaahil bay ka yihiin luqadii qur-aan kusoo degay nebigoodu ku hadlaayey diintoodii alle kusoo dejiyey kutubtay ku qoran tahay xadiiskii nebigu ku qoran yahay sal allahu alayh wala alih wasaxbi wasalam ilaahay jela wacala min fowqi sabci samawaat wuu u dooray in diinta nebigeenna uu kusoo dejinaya ay kusoo degto in badanoo muslimka maanta ka mid ihi jaahiliin bay ka yihin iska daa kuwa cajamta ah kuwii carabta u dhashay jaahiliinka ah, ilaahay waxaanu ku tusin nin carab ah oo dhalad ah ya oo naxwi la kadeeda ayaana alla ku tusin ya ayaanu alla ku tusin oo mm. kutubtii naxwaha ka qaylinay <laughs> wain kaana yuxadiu bilmacnaa hadduu yahay ushturida fiihi waxaa la shardiyaa maca dalika an yakuuna inuu noqdo caaliman mid garanaaya bima yuxiilu lmacaani shuruudaa hore ee ah hadduu kitaabkiisii ka xifd hadduu kitaab wax ka warinayo inuu kitaab ka ilaashado hadduu kitaabkiisa waxa uu ku qoray uu yahay riwaaya bilmacnana waa inuu yahay mid garanaya bima yuxiilu lmacani hadduu wixii uu xifdisanaa macno ku warinayana waa inuu yahay mid garanaya macaanidii uu hayay waxay faa'iideynaysay oo garanaya alfaadii u dhiganta iyo lafdigaan u dhigmin oo dabdin kara waaya halkaa maxaa ka soo baxay halkaa waxaa ka soo baxay qofka dhegweynta muqafalka ee iska afarna iska moogan ee ama wax kale iskaga jeeda ee aan isagoo xalaqaadka cilmiga fadhiya cilmigii dhuganayninee aan soo jeedin qofkaasi inaanu dabdi lahayn dabdigiisa inaan la ictimaadeyn ah, dabdigiisa inaan la ictimaadeynin waay kayfa yucrafu dabd raawi raawigu inuu daabid yahay xifdi inuu leeyahay xifdigiisu wanaagsan yahay martabadu xifdigiisu taagan yahay see lagu garanayo hadal aada u qiimo badan ayuu sheekhu halkan ka sheegi doonaa muxadiiintu waxay ahaan ayuha alikhwa kuwa mararka qaarkood jariba ruwaadda xifdigooda ruwaadda xifdigooda waa la jaribi jira oo dee ragga qaarkood axaadiis baa laysu dabamariyo markaa sia loo dhiibo lagu dul akriyey iyadoo la eegayo xifdigiisa ragga qaarkood axaadiistii uu wariyey baa la yihi sheekh balaana kugu yaro dul naktiino markaasaa qaar kale loo dhexgeliyey maxaa la eegaya bal inuu soo qabto iyo iyo iska qaato iyo inu iska qaato dee ragga qaar waxbabaa ka raacaya soo maa ragga culimaha waxbaa ka raacay intuu nin caalim caalimoo dee mutayaqidahoo soo jeeda faraa la galay ya ayaa dee wax ka raacay waay qaala imaam ibnu salax raximah waxa uu yihi markuu sheegayay sidee lagu gartaa dabdu raawi bal hadalkan u fiirsada yucrafu waxaa lagu gartaa kownu raawi raawi inuu yahay daabidan xaafid inuu yahay maxaa lagu gartaa bian nactabira waa inaynu agdhigno bian nactabira waa inaynu u eegno riwaayaatihi riwaayaatkiisa inaynu agdhigno u eegno biriwaayaati iqaati iqaadka kuwii e, ruwaaddii iqaadda ahayd almacruufiina ee lagu yaqaanay bidabdi walitqaani lagu yaqaanay dabdiga iyo xifdiga sugan raggii lagu yaqaanay riwaayaadkooda iyo riwaayaadkiisa ayaa lays agdhigayaa oo laysu eegayaa hadalkaasi waa waadix haahi fain wajadnaa haddaynu helno riwaayaatihi riwaayaadkiisii muwaafiqatan mid xaal ay tahay mid fain wajadnaa haddaynu helno riwaayaatihi riwaayaadkiisii muwaafiqatan inay waafaqsan tahay walow min xaysulmacnaa xagga macnaaba ha ahaatee liriwaayaatihim waxii ay wariyeen inay waafaqsan tahay haddii aynu helo aw ama muwaafiqatan iyadoo waafaqsan haddaynu helo lahaa riwaayaadkii iqaada fil aqlabi sida badan sida badan bay waafaqday wlmukhaalafatu khilaafka uu khilaafayna raggii fiqaada ahaa ee dabdiga iyo idqaanka iyo xifdiga iyo lagu yaqaanay mukhaalafada uu khilaafayna naadiratun waa mid yar carafnaa waxaynu garanayna xiinaidin marka kownahu inuu yahay daabidan mid waxa weeyaan xifdigi mid xaafida oo habtan xifdigiisu sugan yahay ha mid xaafid ah oo habtiyahoo ninrageed aynu garanayna inuu yahay wain wajadnaahu haddii aynu helno kaiira mukhaalafati lahum nimankii lagu yaqaanay xifdiga iyo itqaanka iyo sugidda lagu yaqaanay mid aada u khilaafaya carafnaa waxaynu garanaynaa ikhtilaala dabdihi dabdigiisu inuu inuu dabdigiisu wagash wagash yahay oo dabdigiisu ah, wax ka dhiman yihiin ama wax ka san yihiin walam naxtaja xujaysan mayno bixadiiihi xadiiskiisa wallahu aclam halkan sheekhu wuxuu kuu sheegaya raawi ruwaadda ka mid a ayaa la doonay in lasoo saaro hal huwa daabitun aw xaafid waaa la muqaarana sab muqaarana waxa la ydhaha la samaynaya waxaa la samaynaya maxay almuqaarana muqaaranadu waa maxay muqaaranadu waxa weeye niman ruwaad ah oo hiqaad ah oo cuduul ah oo macruufiina bidabdi walitqaan oo ragga xifdiga iyo loo daba fadhiistay warka sugidiisa ah haddii axaadiistii ay wariyeenoo kale uu wariyo waa laysu eegaya asaaniiddii siduu u dabdiyey mutuuntii siduu u dabdiyey riwaayadiisu riwaayaadkoodii miyay waafaqsanta mise way khilaafsanta hadday tamaaman waafaqdo ninkaas waa maru waa daabitun mutqin haddii ay sida haalibkaa waafaqdo oo mar iyo laba iyo saddex iyo axwaal yaryar uun khilaaf ka soo baxana haalibu axwaalihi inuu daabid yahay baa soo baxaysa soo ma haddii laakiin ay soo baxdo inuu khilaafay oo aanu uu intii badnayd ku khilaafay ama ay soo baxdo inuu khilaafay oo kalabar ku khilaafay ama ay soo baxdo inuu khilaafo khilaafkiisu waxoogaa noqday oo intii caadiga ahayd oo qof bini-aadana qaadi karaya ka batay waxaa la ogaanayaa inuu khalal ku sugan yahay xifdigiisa khalalka xifdigiisa ku sugan qadarkiisu wuxuu noqonayaa intuu khilaafo maaragtaad intuu khilaafo faqad yakunu xadiisuhu xasanan waqad yakunu xadiisuhu daciifan munjabiran waqad yakunu xadiisuhu munkaran laa yanjabir maaragtaad muqaarana la yhaha muqaarana maxaa lagu soo kooba muqaaranatu riwaayat araawi biriwaayati gayrihi min iqaat almuqaaranatu walictibaar ba la yhaha qultu waxaan ihi buri sheekhu wayucrafu waa la garta dabduhu xifdigiisa ayadan sidoo kale bilmujaalasati lahu in lala fadhiisto karat mujaalasa lagu garta oo in raggii markaad la fadhiisato eed qofkii la sheekaysato eed in badan la joogto eed cilmigii weydiiso ee aad ka maqasho waxaad soo saaraysaa qofkan inuu wixii uu cilmigii inuu itqaaniyey iyo inaanu itqaanin yaa soo saaraya de qof culimaay markuu la mujaalaseeyo ayaa soo saaray maaragta hay oo de arday mud arday muddo cilmigii dhiganayay la fadhiisato ama dadkii dalaabatulcilmiga ku dhex jira la fadhiisato ee aada aragto isaga oo mar walba nusuustii jebinaya ama aan qalad u akrinaya ama laxninaya ama si aan saxayn u sheegaya ya alcajmaau ha ha jubaarun soo ma haddaad maqasho nin in badan cilmiga ku dhex jiro alcajmaa jibaarun tahay dee inaanu cilmiga dabdin baa kuu soo baxaysa ya inaanu cilmigii dabdinin ayaa kuu soo baxaysa oo dadka qaarkood waxaad ku soo saareysaaba qiraa'ada ay akhrinayaan cilmiga ay akrinayaan ayaad ku soo saareysaa xaalkiisa ayaad xaalkiisa kusoo saareysa de qofka alfaadii jebinaya ee lafdigiisaana ugu dhawaaqeyn ee lafdigii ka gedmayo de inuu macnuu ka gedmaa waa min baabi awlaa soo ma inuu fahamku ka gedmaana waa maxay waa min baabi waa min baabi awla ha waa min baabi waa min baabi awla marka kahratu laxni iyo tasxiifka ya waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu garto mujaalasada qofka lala fadhiista lagu soo saaro mujaalasada qofka lala fadhiista lagu soo saaro wyucur aydan waxaa lagu gartaa bilmujaalasati lala fadhiisto oo dee xaalkiisi la eego iyo wlkhibrati biamri in arintiisii la baadho aw bilimtixaani lahu ama in la imtixaano a alkhibra waxa weeyaan in dhugmo loo yeesho oo muddo la daba socdo oo la eego xaalkiisa oo la eego qaabka cilmiga u qaadanayo oo leego cilmiga siduu maaragtay ku yahay ama riwaayada siduu ku yahay dee la eego ya dee la eego imaamka acmish la yidhaha wuxuu yihi ninki nin war ya ama xasan albusri wuxuu yihi ya ma aragta ama ibnu luhayca waxaa laga sheegay ibnu luhayc ya marka qofka markaba waa lasoo saari karaa xaalkiisa xaalkiisa markaba waa lasoo saaray waa hagaag marka halkaana shekh wuxuu inoogu sheegay dabdiga raawiga maxaa lagu karta laba masalo oo muhiima ayuu halkaa sheekhu kusoo khulaasiyey kusoo khulaasiyey waar waa inaga shardinayna raawigu inuu cadli daabido noqde ma lmuraadu bilcadli wama lmuraadu bidabdi maaragta halkan miyay ku taallaa iminka in lagu yihi dabdiga waxaa looga jeedaa raawigu weligii inaanu gefinba walow maratan inaanu gefin miyaa lagu yihi macsuum min min alkhaai uu noqdo taamaa la shardiyey taa lama shardin wlaadaa aimadu waxay dhahan waman waman da ladii laa yukhti waa kuma ninkaan wahminayni a waa kuma ninkan wahmi marka sidaas ayaad u fahmaysaa subxaanaka allah bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk